alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu wاlwasnu bilqisطi falaa dulma walaa yukhadu cabdu bisiwa ma camila fabayna naajin raajixin miisaanuhu wamuqrifin awbaaqahu cudwaanuhu وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكاب في النيران والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه kadaa lahu liwaau xamdin yunsharu wataxtahu alruslu jamiican tuxsharu kadaa lahu shafaacatu lcudmaa kamaa qad khasahu llahu biha takarumaa min bacdi idni illahi laa kamaa yaraa kullu quburiyin cala allahi iftaraa yashfaacu awalan ila alraxmaani fii فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفاع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا hadaa wahaatani shafaacataani qad khusataa bihi bilaa nukraani wathaalitan yashfaacu fii aqwaami maatuu calaa diini lhuda alislaami waawbaaqathum kahratu lathaami faudkhilu nnaara bida alijraami an yakhrujuu minha ila aljinaani bifadli rabi alcarshi di lixsaani wabacdahu yashfacu kullu mursali wakullu cabdin di salaaxin wawali wayukhriju allahu min anniiraani jamiica man mata cala aliimaani fii nahaari alxayaati yuطraxuunahaa faxman fayuxya fayaxyowna faxman fayaxyowna wayanbutuuna kaannamaa yanbutu fii hay-aatihi xibuu xamiili sayli fii xaafaatihi wasaadisu liimaanu bilaqdaari faayqinan bihaa walaa tumaari fakulu shayin biqadaa'in waqadar walkullu fii ummi lkitaabi mustadar la naw-a laa cadwaa walaa tayra walaa camaa qada allahu tacaalaa xiwalaa la qawla laa hamaata walaa la qawla laa hamaata laa walaa safar kamaa bidaa akhbaara sayidu lbashar وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو الرسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان درسigeenani waa kii koob iyo tobnaad oo ka mid ah kitaabkii sullamu lwusuul ilى cilmi اlusul fi twxiid اllahi waitibaaci rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalama waxaa inoo soo dembeeyey oon dhexda kaga soo jirnay fasalkii sagaalaad oo ka mida kitaabka fusuushiisa waxaynu soo qaadanay dadku inay qaybsamayaan oo qeyb wanaagsan oo kitaabkooda midigta laga siinayo iyo qeyb xun oo kitaabkooda bidixda laga siinayo weliba jihada iyo dhanka dambe looga keenayo inay dadku u qaybsamaan musanifku halkan wuxuu ka gelayaa miisaanka maalinka qiyaame la sheego oo la yidhaahda miisaan baa wax la saarayaa miisaankaasu rabaa inuu ka hadlo wuxuu yidhi walwasnu bilqisti falaa dulma walaa yu'khadu cabdun bisiwaa maa camila fa bayna naajin raajixin misaanuhu wamuqrifin awbaqahu awbaqahu cudwaanuhu labadaa bayd wuxuu rabaa musanifku inuu kaga hadlo miisaanka wuxuu yidhi walwasnu miisaanka bilqisti cadaalad ayuu ku dheehnaaday oo cadaalad ayaa wax lagu miisaamayaa falaa dulma wax dulmi la yidhaahdo qofna lagu samayn maayo wax laga nusqaamin maayo wax wanaagoo uu qofku qiyaamada la yimid ilaahay ka nusqaamin maayo wax xumaataahoo uusan la imaanna dusha loo saari maayo dayib waa dhici kartaa qofku intuu wanaag la yimaado in wanaaggiisii la qaata laakiin waxa lagu qaatay aysan ahayn dulmi asaga laga galaya dad asagu adduunka uu kusoo dulmiyey inay xasanaadkiisii qaataan marka waa wuxuu asagu samaystay wey falaa dulma wax dulmi la yidhaahdo qofna dushii ma ahanin cidna la dulmin maayo wax laga nusqaamin maayo ay calaa axadin qofna dushiisa la dulmin maayo walaa yuukhadu la qaban maayo cabdun addoonna loo qaban maayo bisiwaa maa shay waxaan ka ahayn camila asagu uu sameeyey wuxuu asagu sameeyey waxaan ahayn ruuxna loo qabsan maayo fabayna naajin raajixin miisaanuhu wa muqtarifin awbaqahu cudwaanuhu fa bayna naajin fahum dadku bayna naajin waxay u dhexeeyaan mid badbaaday raajixin oo uu tiro batay miisaanuhu miisaankiisa xasanaadka iyo wa muqrifin mid dembiilo ahoo dembi kasbaday kaasoo awbaqa uu halaagay hu asaga cudwaanuhu collaytankiisa iyo xadgudubkiisa miisaanka qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay walwasnu yowma-idin ilxaq maalinkaa qiyaama miisaanku inuu xaq yahay buu qur-aanku sheegay wuxuu labaadoo qur-aanku ka hadlay dadna miisaankooda xasanaadkaa cuslaanaya dadna miisaankooda xun oo sayi-aadkaha cuslaanaya faman thaqulat mawaasiinuhu miisaanadooda xasanaadku dadkay cuslaatoo tiro badato kuwa ayaa liibaanay waman khafat mawaasiinuhu marka dadna miisaankoodaa fuudaanaya waa xasanaadkii dadna miisaankoodaa wax tiro badan noqonayo waxaa ka wadaa dadna miisaankoodaa cuslaanaya culayska la sheegaya waa tiro badni xasanaadka qeybna miisaankoodii xasanaadka ayaa fuudaanaya maxaa la miisaamayaa waxaa la miisaamayaa acmaashaan adduunka aan samaynayna waa la miisaamayaa hadday xun tahay miisaan baa la saari hadday wanaagsan tahayna miisaan baa la saaraya qodobkaasi waa qodob ma la fahmo waxaa labaadoo la miisaamayaa acmaasha aan adduunkan ku samaynay waa la qoraaye waraaqihii ay ku qornayd ayadana miisaan baa la saaraya waa labo waxaa saddexaadoo la miisaamayaa camalkii aan samaynay thawaabkiisa iyo ajarkiisa ama macaasidiisa isagana miisaan baa la saaraa waxaa afraadoo la miisaamaya qofka laftirkiisa qof walba laftirkiisaa la miisaamaya miisaan baa la saaraya mala fahmi maa qodob waay afar waay qofkii camalkiisii waraaqihii camalkiisu uu ku qornaa isna waa la miisaamayaa thawaabkii camalka hadduu xun yahay iyo hadduusan yahay isna waa la miisaama intaba waa la miisaamaya ayib marka miisaanku waa labadaasuu marka noqon miisaan xun iyo miisaan wanaagsan labadaasuu noqona mar haddii qofkii la miisaamo yuukhadu cabdun walaa yuukhadu cabdun bisiwaa maa camila qofna wuxuusan shaqaysan qiyaamada loo raacan maayo taa horta ku bishaarayso waxaadan adigu kasban qiyaamada cidna ku raacan mayso oo xumaato ah laakiin adigu islaali qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay falyowma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat laa dulma alyowma naf walba waxay ka shaqaysataa lagu abaalmarin laa dulma alyowma cid maanta wax laga nusqaaminayo ama wax laga dhimayo ma i jirto ma la fahmo qof walba iyo wuxuu shaqaystay sidaa awgeed maalinka aad qaangaartid oo qalinku fuulo qalinku fuulo waxa laga wadaa malaa'igtaa waxay bilaabaysaa wax allaala waxaa ku hadlaysay inay qorto wax allaala waxa ficil ahaan iyo fal ahaan aad u samaynaysay inay qorto sidaa awgeed baa qofka qiyaamada marka kitaabkiisi la horkeeno wuxuu arkayaa waxyaala iska yaryaeraayo usan wax weynba moodayo ina meesha ku qoran markaasuu lay maa li hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu maxaa ka dambeeya wax allaala waxay sameeyeen maalinka asagoo goobjoogaya u imaanayaa qiyaamada markaad tagtid wax allaala waxaa samaysa hadda somida arag dadka maxkamadaha marka la saarahayo maxkamadda qofkii la keenayaa markaasa waxaa la odhanaya waxaase waxaasaa laguu soo eeday fayl baa u furan dadkii dowladda ahayo ku haystay ama kusoo eedayna somida arag waxaasaa laguu soo eeday waxaasaa laguu soo walilahi almathalu laclaa ilaahay baa waxaaso dhan ka sarreeya oan waxba ka qarsoonin acmaashaada dadka qaar baa lagu odhanayaa malaa'igtii wax kaa qoraysay miyay ku dulmiyeen markaasuu leeyahay maya waxaadan samaysan meeshaan ku qoran yihiin oo adugu aadan kasban maya khalaas hal xabo oo yar iyo weyn waxa allaala waxaad ku hadashay ama ku dhaqantay meeshaasi ku qoran yihiin sida ogeed wanaag ku dhaqan kulli waari mayso waa dhiman war wanaagsan ka tag wax wanaagsan akhriso wax wanaagsan baro wax wanaagsan ummadda u faa-iidee si wanaagsan u dhaqan haddaad madrasada joogtid haddaad masaajidka joogtid haddaad magaalada joogtid qof dhaqan toosan noqo bulshada haddaad ku dhex jirto oo ganacsanaysid oo goobihii waxbarashada joogtid dhaqankaagu ha wanaagsanaado ummadda ilaahay kula joogtana waa shuhadaa-ullahi waa markhaati alle hadhow waxaa la odhanaya habeel wuu dhintay qof wanaagsan buu ahaa salaaduu tukan jiray khayrkuu ku fiicnaa ilaahay wuxuu odhanayaa waa u waajibtay kaas waa ahlujanno maadaama ummaddu khayr ku sheege haye qof xun buu ahaa khamradu cabi jiray daraagisku isticmaali jiray dadkuu dhici jiray dadkuu xadi jiray waxa weeyaan fawduu samayn jiray waxbuu kharibi jiray isagana waxa la odhaya wajabat waa tiga kaas marka qof walba wanaagga ku dadaal dadku labay u qaybsamaan bayna naajin raajixin miisaanuhu qof badbaaday miisaankiisa xasanaadkaana tiro batoo raajix noqday iyo wa muqrifin awbaqahu cudwaanahu cudwaanuhu qof dembi shaqaystay oo waxaa halaagay ay tahay cudwaankiisii iyo xadgudubkiisii asagu uu la yimid cid wax u geysatanaysa jirin walwasnu miisaanka bilqisti cadaalad ayuu ku dheehnaaday halkaa waxaad ogaatay maalinka qiyaame miisaanka lagu saarayaa waa miisaan cadaalad ah waxba lagaa dhibi maayo waxna lagugu dari maayo falaa dulma wax dulmi la yidhaahdo hee calaa axadin qofna ma ah qof dushi ma ah cid la dulminaya lama arko walaa yu'khadu la qaban maayo cabdun addoon bisiwaa maa shay wax ka waxaan ahayn camila isagu uu sameeyey wuxuusan shaqaysanaa loo qaban maayo fa bayna naajin raajixin raajixin miisaanuhu fahum ayagu dadkii bayna naajin mid badbaaday dhexdii ayay ku sugan yihiin mid badbaaday iyo oo raajixin uu tiro batay miisaanuhu miisaankiisa iyo waxay u qaybsamaan wa muqrifin mid dembi shaqaystay oo awbaqa uu halaagay hu asaga cudwaanahu xadgudubkiisa xadgudubkiisi baa halaagay wa yunsabu ljisru bilamtiraa'i kamaa ataa fi muxkami alanbaa'i yajuusuhu nnaasu calaa axwaali biqadri kasbihim min alacmaali fa bayna mujtaazin ila aljinaani wa musrifin yukabu fi nniiraani wannaaru waaljannatu saddexdaa beyd oo hore oo laga bilaabo wayunsabu oo lagu xujisiiyo yajuusuhu kan saddexaadna uu yahay fa bayna mujtaazin saddexdaa beyd musanifku wuxuu rabaa inuu kaga hadlo jidka siraad oo aan maqasheen jidka siraad soo mataqaanaa siraad waa jid buunda ah wuxuu dusha ka maraa naarta jahanamo dusheedu maraa ummadda ilaahay o dhanna waa dul maraysaa jidkaas waa kulligood way marayaan qur-aanka alla wuxuu ku sheegay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya wa in minkum qof idinka midih ma jiro ilaa waariduhaa wuu ku arooraya meeshaasu maraya jidkaasaa la wada maraya waa jid aada u dhuudhuuban waa jid waxa weeyaan af badan jidkaasaa khalqigo dhanoo marka maraya naarta jahannamu dul maraya waxaa weeye dadka qayb ka mid ee waxay ku marayaan sida hilaac oo kale roobku markuu daay bir yaraha soo mid arag ah. sidaasoo kale u kaga gudbayaan acmaal wanaagsan oo tiro badan oo khayr u la yimi qaar baa waxay ku marayaan sida orodka oo kale qaar baa waxay ku marayaan sidii qof gurguuranaya oo kaleeto dhulka ku xamaaranaya qaar baa markuu is yidhaahdo lugta la aadba uu u goynayaaba hoostiisana yaa yaa yaalla naartii jahannamaa taalla markuu lugti la aado oo lugti la waayo jahannama ku dhacaya khalaas qaar ka mid ah jidkaa asaga ahi bahalkan kawaanka la surto ganaha waaweyn soo midaba ah, ilkaha waaweyn bahalkaasoo kale wata wuu hoolhoolayaa marka wixii baa ku cacabtooga ayaa ku qanjaruufanaya hadhowba adoo talcaanaad ku gudbaysaaba dhaafaysa dadka qaybna gudbi maayaanba jidkaas iraadoo khalqigoo dhan ay ku dul aroorayaan labadaa dhinaca waxaa ka taagan qaraabadaadii iyo ammaanadii qaraabadu waxay leedahay ilaahu qofkii i gooyey gooyo maanta halkaa ku ri ilaahu qofkii ixriiriya maanta ii badbaadiyo jidkaa siraad gudbi ammaanaduna waxay leedahay ilaahu qofkii i khiyaanay ammaanaan ahaye ilaahu meeshaa ku ri ilaahu qofkii ammaanada ka soo baxay ilaahayu gudbi oo waxa weya jidkaan siraad u fududee sidaa owgeed qaraabadaada xiriiri weliga goysaa noqon ilaahay hadduu wax ku siiyo ereyga wanaagsan soo salaamidda hooyada iyo aabbaha u baarinimo noqontooda qaraabada ayaga ugu horreeya hooyada iyo aabbaha qof baariya noqo dadkiisa iyo ehelkiisaba u fiican qof waxaad noqotaa ammaanada waxay dadka ku ammaanaysteen ilaaliya qof baa kula faqaya waxbuu kuu sheegaya waxaan waa ammaana ii ilaali u ilaali wax fiican hadday yihiin kow qof baa wuxuu kugu ammaanaysta xoolo u ilaali qalinna allah ka dhigo haddaad khayaanto waa khalad shan shil allah ka dhigo waa khalad naftaadaa ilaahay kugu aaminay xumaatada ka ilaali wanaagana kula dadaal ha khayaanin cibaadaa ilaahay kugu aaminay salaad iyo soon iyo zako iyo xaj haddaad khayaantid oo markii macallin joogo ama waalid joogo aada wejiga dhaqatid markuu waxa weyaan kaa tagan adiga ti leedahay iga tag wala kugu dhacday waa khayaano naftaadi baad khayaanta wa yunsabu waa la taagayaa al jisru buundada ama biriijka biriijku soo mid arag meel koruu saaran yahay soo mid arag buundada bilamtiraa-in shaki la-aan waa la taagi jahanamo dusheeda laga taagayaa kamaa ataa sidii yimid fii muxkamil ambaa'i wararka la sugay sidii ku yimid wararka la sugo uu sheegayo waa al aayaatu walaxaadiidu saxiixa waa aayaadka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga waxaa ku yimid oo sugan jidka siraad inuu dul marayo naarta jahanama dusheeda wa yunsabu waa la taagayaa al jisru buundada bilamtiraa-in shaki la-aan kamaa sidii ataa ku yimid fii muxkamil ambaa'i wararka la sugay yajuusu way gudbayaan hu jidkaas ama buundadaas annaasu dadku calaa axwaalin xaalado kala duwan ayay ku gudbayaan soo maynaa soo sheegin xaaladahooda qof ilbiriqsi ku maraya iyo qof iska gurguuranahaya iyo mid tartiib u soconahaya iyo mid markuu yidhahdo lugta saarba lala gembinayaba calaa axwaalin waa xaalado kala duwan oo kala sarreeya oo kala hooseeya calaa axwaalin yajuusu way gudbayaan hu jidkaas iraada ama buundadaas annaasu dadku calaa axwaalin xaalado kala tagsan biqadri kasbihim kasabkoodii iyo shaqadoodu intay la ekeed bayna ku kala gudbayaan adduunyada markay joogeen biqadri kasbihim waa kasbiga adduunyada camalkii adduunyada ay kusoo qabteen bay ku kala fadli badan yihin oo ku kala sarreeyaan biqadri kasbihim shaqadooda iyo kasabkooda qadarkiisa iyo jaangooyntiisa ayay ku gudbayaan oo min al acmaali acmaal ah acmaashaas maxay noqon kartaa acmaal fiican maxay kaloo noqon kartaa acmaal xun labada way noqon kartaa biqadri kasbihim min alacmaali biqadri kasbihim shaqooyinkoodii wax la eeg oo u qadar ah oo min al acmaali acmaal ah ama camal xun ha noqdo ama camal san ha noqdee fa bayna mujtaazin ila aljinaani wa musrifin yukabu fi nniiraani fa bayna naajin fahum dadkii bayna waxaad tidhahdaa fa bayna mujtaazin dheh fahum dadkii bayna mujtaazin mid gudbaya ayay u dhexeeyaa yuu gudbayaa jidkaa siraad buu ka gudbayaa xaggee u socda ilal jinaani jannooyinka xaggooda ayuu u gudbay iyo wa musrifin mid xadgudbay oo naftiisa ku xadgudbay oo yukabbu lagu ridayo fi niiraani naaraha cadaabaha ilahay baa lagu ridaya niiraan naartaa lagu ridaya yukabu afaman yamshi mukiban calaa wajhiiso qur-aanku mida arag qofka inta la foorriyo lagu hala qabto halkaa lagu jeeda weeye marka wejiweji baa loogu ridaya cadaabka ilahay qaybo ka mid a ah dadka waxaa ka mid a ah dad diinta ilahay bartay dadka saa loogu ridaya ogaada qof diinta ilahay bartay qur-aanka yaqaana qof dhaqaalo lahaayo hanti lahaayo masaajidda hadduu doono ku bixin jiray iyo madaarista laakiin laleeyahay ilahay ilaahay dartii umaadaan samayn jirin qur-aankaad baratay kumaadan dhaqmi jirin kitaabtaad akhrin jirtay dar ilahay umaadan akhrin jirin ha lagu ammaanad u akhrin jirtay waxyaalo la mid ah inta la qabtaa wejiweji naarta ilahay loogu tuuraya sidaa awgeed diinta ilaahay wanaag ku baro niyadsan ku baro si wanaagsan ugu dhaqan waxaad bixinaysid si wanaagsan u bixi waxaad qabanaysid iyo halgankaagu wax wanaagsan ha noqdeen fa bayna mujtaazin fahum ayagu dadkii bayna mujtaazin mid gudbaya ayay u dhexeeyaan jidkii siraad ilal jinaani jannooyinka xaggooda u gudbaaya iyo wa musrifin mid naftiisa ku xadgudbay oo yukabbu lagu ridayo fi nniiraani naarta lagu ridayay iyo cadaabaha ilaahay wannaaru waljannatu xaqun wahumaa mawjuudataani laa fanaa'a lahumaa halkaa bayd wuxuu kaga hadlayaa jannada iyo naarta saddex qodob buuna kaga hadlayaa waa halkaa bayd waa jannada iyo naarta guud ahaan kaga hadlay kow laakiin saddex qeyb buu u qaybiyey madka koowaad waxaa weeye wannaaru waljannatu xaqun naarta iyo jannadu wax xaqa oo jira horta inay yihiin qodobkaasi waa qodob qodobka labaad wahumaa mawjuudataani wax hadda abuuran inay yihiinoo hadda joogaa oo aan hadda kabacdi la abuuri doonin qodobka saddexaad laa fanaa'a lahumaa inaysan weligood dhammaan doonin maaqa qodob baa haysaa horta waa jiraan haddayna joogaan hadda waa xaadir weligoodna ma dhammaanayaan saddexdaa qodobba halkaa bayd buu ku jamciyay musanifku wannaaru naarta iyo waljannatu jannadu xaqun xaq weeyaan waxaa nabigeena ka sugan sala allahu caleyhi wasalam naarta iyo jannadaa wada sheekaystay markaasaa jannadu naartu waxay tidhi dadka kibriy ba aniga laigu cadaabaabay tiri way faatamaysaa jannaduna waxay tiri aniga waxaa laygu janneeyaa ducafada iyo masaakiinta iyo fuqarada iyo ilaahay baa labadaba lahdo wuxuu yidhi naarey cadaabkaygii baa too ruuxaan rabaa aan kugu cadaabayaa jannooy raxmadaydii baa tahay oo ruuxaan rabaan kugu naxariisan waxaanan idiin ballan qaadayaa labadiinaba inaan idin buuxiyo jannada waa la buuxin naartana waa la buuxin dad baana ugu badan wax laga buuxinaya dad ilahay ha naga badbaajo sidaa awgeed ilahay buu nabigu mar walba ka magangeli jiray ilahu cadaabka qabrigaan kaa magangelaya ilahu cadaabka jahanamaan kaa magangelaya aad buu uga cabsan jiray rasuulkeena sal alla alayhi wasalam sababtoo ah jirkeenaanu ma awoodi kara cadaab dabka caadiga oo hadda aan raashinka ku karsanna iyo kuukarrada iyo wax yar haddaad u dhawaato waa kasoo cararaysaa soo saas ma bal waxaad suuraysataa dab hal mara haddii lagu geliyo wax allaala waxaad adduunka barwaaqo soo marto dhan aad ku iloobaysa kulli waad iloobaysaa hal maroo saa lagu geliyey wannaaru naarta iyo waljannatu jannadu xaqun xaq weeye kuwa dhabaho jira weeye waa sugan yihiin wahumaa labadoodu mawjuudataani waa laba joogta oo jira mawjuudataani kuwa jiro oo jooga weeyaan waa in la aamino inay hadda abuuran yihiin laa fanaa'a wax dhammaad la yidhaahdo lahumaa labadooda uma sugnaan jannaduna ma dhammaato naartuna ma dhammaato labadaba ilahay baa baaqi yeelay sharax badan bay u baahantaha lakiin kitaabku waa matni kumana inaa talagelin sharax dheerinaa saar wa xawdu khayri lkhalqi xaqun wabihi yashrabu fi lukhraa jamiicu xisbihi beydkan wuxuu kaga hadlayaa nabiyullaahi maxamed wax uu leeyahay oo la yidhahda xawd xawdku waa maxay waa dar darku waa maxay xoolaha marka lasoo kaxayo meelaha laga waraabiyo maaragtay inoo ceelka la keeno loo hagaajiyo oo inta biyaha loogu shubay xooluhu ka cabaan meeshaasaa waxaa loo yaqaana dar waxaa jira marka wax wanaagsan culimmada qaar ay leeyihiin waa kowtharka qur-aanka ilahay ku sheegay inaa cadaynaaka alkowthar oo ummadda nebi maxamed oo wanaagsan oo ay qiyaamada ka cabi doonto xawdkaa nebi maxamed baa iskale khaas buu leeyihi waa ka cad yihiin caanaha xagga midabka xawdkaas waa ka cadyihi macaankana malabka waa ka macaan yihi weligii qof cabbayna ma oomayo hal mara qofkii kabada oo xawdkaa nabi maxamed iyo darkiisa ka cabbaayay weligii ma oomayo dib dambe u oomi maayo una gaajoon maayo mala fahmo ilaahay naga cabsiyo waxaa jira ummad qiyaamada imaanayso calaamadihii ummaddii nabi maxamed leh oo ku talagelaysa inay meesha ka cabto markaasaa loo diidaya ges baa laga maray markaasaa nabigu leeyahy ilaahay kuwaan ummadaydii weeyaan markaasaa ilaahay odhanaya ma ogid waxay gadaashaa diinta kusoo dareen kuwaani ummadaada ka mid ma aha markaasaa nabigu odhanaya allah idin fogeeyo nebi maxamed oo habaaraya salla alay slam qiyaamada qof uu nebi maxamed qiyaamada ku habaaro u leeyahy ilaahay ku fogeena cidi soo dhaweysan mayso sidaa awgeed ilaahay diintiisa waxbaha kusoo dari waa buuxdaa diintaanu waa dhammaystiran tahay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaam diina waa dhammaystiran tahay ayadaa ku cibaadayso dariiqii nabigana mar sal alla alay wasalam wa xawdu khayri lkhalqi khalqiga kii ugu khayrka badnaa darkiisa xaqun wax jira weeyaan xawdka nebi moxamed waa wax jira wa bihii xawdkaas iyo darkaas ayay yashrabu ka cabbayaan fil ukhraa aakharo dhexdeeda jamiicu xisbihi kooxdiisa oo dhan nebi moxamed inta raacdo o dhan sal alla alay wasalam ummaddii nebi maxamed raacday xisbiga waa jamaacadii nebi maxamed raacday sal alla lay slam xawdkaasay ka wada cabayaan waxaas macaan caanaha ka cad malabka ka macaan qofkii hal mara cabaan uusan dib dambe uu oomaynin wa xawdu khayri lkhalqi ilaahay intuu abuurtay kii ugu khayrka badnaa xawdkiisa iyo darkiisa xaqun wax jira weeyaan wa bihi xawdkaas ayay yashrabu ka cabayaan fil ukhraa aakhare dhexdeeda jamiicu xisbihi ummadiisa oo dhan iyo kooxdiisa kadaa lahu liwaau xamdin yunsharu wa taxtahu aruslu jamiican tuxsharu kadaa lahu shafaacatu alcudmaa kamaa qad khasahu allaahu biha takarumaa beydkan oo kada lahu liwaau xamdin yunsharu wuxuu kaga hadlayaa wax loo yaqaana calanka mahadda calan iyo astaan iyo bandiirad somaynan soo marin liwa ma soo mar horta mise maynan soo marin liwa waa soo mar calan iyo astaan kadaa sidaa oo kaleeto lahu nabiga waxaa u sugnaaday soo xawdkaba nabiga uma sugnaan kadaa sidaa xawdku nabiga ugu sugnaadoo kale waxaa u sugnaaday lahu kadaa sidaasoo kaleeta lahu nabiga waxaa u sugnaaday liwaa'u xamdin mahadnaqa calankiisa yunsharu waa la faafinayaa wa taxtahu nebiga hoostiisa iyo calankaa hoostiisana waxaa ahaaday alruslu rusushii ilaahay jamiican dhammaan xaliyihin ama wa taxtahu calankaa hoostiisa alruslu rusushii jamiican dhammaan xaliyihiin tuxsharu waa lasoo kulminaya maalinka qiyaama marka la isu yimaado oo ummaddu ay qaawan yihiin oo dhar la yihiin oo la wareersan yahay oo qof walba uu walwalayo baa ummaduhu waxay u tegayaan gaal iyo muslimba nebi aadam nebi ibraahim nebi ciise nebi muuse waa la wareegaya noo shafaaco qaado ilaahay nagala hada dadka qaar baa waxay odhanayaan ilaahayow maanta meesha aan taaganahay naga dhaqaaja haddaa doontin cadaaba waa dad qustay maalinka asagaa marka ugu dambaysa nebi maxamed ay dadka u imaanay markaasa leeyihin ilahay shafaaca noo weydi carshiga ilaahay hoostiisu intaa tagu halkaa ku sujuudaya markaasaa ilaahay wuxuu u furayaa nebi maxamed maalinkaa mahadnaq iyo xamdi iyo adkaar aan weligii horay loogu furin maalinkaa ka horna aan qof loo furin ilaahay buu ammaanaya markaasaa waxaa leeyahay madaxaaga kor uqaad nabi maxamedow weydiiso waa lagu siin shafaaco qaad shafaacadaada waa la aqbalayaa wax allaale wixii nebiyaadaho dhan asagay maalinkaa ku dabafaylayaan sal alla alayhi wasalam oo ka dambeeya sidaa ugeed buu wuxuu yidhi kadaa sidaa oo kale lahu nebiga waxaa u sugnaaday liwaa'u xamdin mahadnaqah calankiisa iyo astaantiisa yunsharu waa la faafinayaayoo waxaa la faafinayaa xamdiga iyo mahadnaqaasaa nebiga loo faafin wa taxtahu nebiga hoostiisa alrusulu rusushii jamiican dhammaan xaalay yihiin tuxsharu waa lasoo kulminayaa oo lasoo aruurinaya kada lahu shafaacatu lcudmaa kamaa qad khasahu allaahu biha takaruma min bacdi idni illaahi laa kamaa yaraa kullu qubuuriyin cala allahi iftaraa wayashfacu awala ila alraxmaani fi fasli alqadaa'i bayna ahli lmowqifi min bacdi an yatlubahannasu ilaa kulli ulilcasmi alhudaati alfudalaa kulli ulilcasmi alhudaati alfudalaa wa haaniyan yashfacu fi istiftaaxi daari nnaciimi liuli lfalaaxi hadaa wahataani ashafaacataani qad khusataa bihi bilaa nukraani wa haalihan yashfacu fii aqwaami matuu calaa diini lhuda alislaami wa awbaqathum kahratu laahaami fa udkhilu nnaara bida lijraami musanifku halkan wuxuu ka bilaabayaa shafaacadii nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo qeybo kalaba kadaa lahu shafaacatu lcudma min bacdi idni illaahi la kamaa yaraa yashfacu awalan ila araxmaani min bacdi an yatlubahaa abyaadaaso dhan wuxuu kaga warramayaa shafaacadii nebiga sal alla aleyhi wasalam kadaa sidaa oo kaleeto lahu nebiga waxaa u sugnaaday ashafaacatu shafaacadii alcudmaa ee weynayd kamaa sidii qad khasahu uu ugu khaas yeelayhu nebiga allaahu alla bihaa shafaacadaas takaruman karaamayn ahaan oo ilaahay uu nebi maxamed ku karaameeyey sala alla alayhi wasalam min bacdi idni idnillaahi ilaahi fasixiisa gadaashi laa kamaa sidii maya yaraa uu arkayo kullu qubuuriyin qof walboo qabri loo nisbeeyey kaasoo iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushiisa yashfacu nebigu wuu shafaaco qaadayaa awalan marka ugu horraysa ilaraxmaani allaha raxmaanka ahu wuxuu erge iyo shafaaco u weydiin fii fasli alqadaa'i xukumka in la rido bayna ahli lmowqifi dadka banka qiyaamo taagan dhexdooda ilaahay inuu kala xukumo min bacdi an yatluba markay ka dalbaan kabacdi haa shafaacadaas annaasu dadku ilaa kulli ulilcasmi ululcasmigii dhammaantood alhudaati ee hanuunsanaa alfudalaa ee fadliga badnaa shafaacadaas halkaa intaa aan soo maray oo saddexdaa bayd ah mise waa afar kow labo saddex afartaa beyd waxay ka hadlaysaa shafaaco loo yaqaano al-shafaacatu nebigu wuxuu leeyahay shafaacooyin tira badan shafaacada soomaaliga waxay ku noqonaysaa waa ergo ergana waxaa loo yaqaano qof wax si ka noqdeen ama cid uu u baahnaa ka yaraa xishoonaya inuu ku yidhaahdo hebel igala hadal iga ergaqaa igala hadal marka shafaacooyin badan buu nebigu leeyahay shafaacadan afartan beyd uu musanifku kaga hadlaya waxaa loo yaqaana al-shafaacatu culimmaduna waxay leeyihiin casaa an yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuudan soo qur-aanku kumid arag ilaahay inuu kusoo saaraa xaqiiqa a ah maalinka qiyaama kusoo saaraya maqaam maxmuuda meel wanaagsan waa shafaacatu alcudmaa khalqigii o dhan meelay ka wada istaageen oo ku dhici waayeen buu ilaahay intaad la hadlo baa ilaahay shafaacadiisa aqbalaya shafaacatlcudma baa loo yaqaanaa marka waana maqaamulmaxamuudka ilaahay baa asagaa ku khaas yeelay cid la wadaagta shafaacada noocaas oo dadka mowqifka qiyaamo taagan in meeshaa lagu kala dareeriyo in loo irga qaado nabi maxamed bay khaas u taha sal alay slam laakiin waa goorma min bacdi idni illaahi laa kamaa yaraa ilaahay idankiisa kabacdi waa markuu alla u fasaxay kabacdi laakiin ma aha dadka qubuurta ku ibtilaysan qaybo ka mida siday u arkaan oo ay u qabaan qof walba intuu iska yimaado inuu ummaddiisa iska dareersanayo hawsha sidaa ma aha ma aha yashfacu awalan ila araxmaani allaha raxmaanka ahu marka horetee shafaacayay erga weydiinaya muxuu weydiin ilaahu dadkan meesha ku kala kaxe dadku markay kusoo daaleen ambiyada kaleo ay soo weydiisteen min bacdi an yatlubaha annaasu ilaa kulli ulilcasmi ulilcasmigu maaqay ahaaye shan soo ma ahayn ambiyada kale ulcasmiga bay soo marayaan marka waxba waa ka waayayaan mid walba wuxuu leeyahay ah, aniga maanta ma gelaya hawshaas nabiyullaahi aadan bay soo marayaan nabi ciisey soo marayaan nabi muusey soo marayaan nabi ibraahim bay soo marayaan mid walba wuxuu leeyahay maya mas ma ku jira aniga ma soo marayo nabi nuux masma gelayu leeyahy nabi maxamed waa odhanaya anaa iskale sala allahu alayhi wasalam marka markay dadku ambiyadii kale intay soo maraan qeybahaas ay waxba ka waayaan oo nebi walbeeto uu ka cudur daarto nebi walba waa cudur daaranaya macnaha ma qaban karo baa nebiga loo imaanaya nebigu asagu iska bixin maayo ilaahay buu u sujuudaya ilaahay buu baryayaa ilahay baa baryaysa aqbalaya ma la faham qodobkaa maaha marka intaasaa usoo socoto imaanaysa inuu nebigu gacanta ku qabanaya iska tegaysa kadaa sidaasoo kale lahu nebiga waxaa u sugnaaday ashafaacatu shafaacadii alcudme ee weyneyd kamaa sidii qad khasahu uu ugu khaas yeelay hu nebiga allaahu alle bihaa shafaacadaas bihaa damiirka ku jira shafaacada u celi takaruman karaama ahaan oo ilaahay xaggii ka ahaatay min bacdi idni laahi min bacdi idni illaahi ilaahay ogolaanshihii iyo fasaxi gadaashi laa kamaa yaraa siduu arka maya oo u arko ay la tahay kullu qubuuriyin qof walbaoo qubuurta ku ibtilaysan kaasoo iftaraa been abuurtay calallaahi alla dushiisa uu been ka sheegay oo odhanaya anaa ummaddaydao dhan u hagaajinaya kooxdaydoo dhan dariiqadaydoo dhan arrinkaas waa arrin khalad a yashfacu nebigu waa shafeeco qaadaya erguu dalbayaa awalan marka ugu horraysaba ilaaraxmaani allaha raxmaanka hoo naxariista muxuu weydiisan oo ergada u weydiin fii fasli alqadaa'i xukunka in la rido bayna ahli lmowqifi dadka mowqifka qiyaamo taagan in xukunkooda la rido ilaahay u kala xukumo min bacdi an yatluba intay ka codsadeen ka bacdi haa shafaacadaas annaasu dadku ilaa kulli ulilcasmi dadkii ulilcasmiga ahaa dhammaantood alhudaati ee hanuunsanaa alfudalaa ee fadliga badnaa oo fadliga lahaa qeybtaa waa shafaacada nebi maxamed oo magaceedana waxaa loo yaqaanaa ashafaacatu lcudmaa shafaaco labaad baa jirta oo uu nebigu leeyahay oo ah jannada inuu dadka mu'miniinta aho asaga raacay in jannada loo furo uu ugu shafaaco qaadayo wa thaaniyan yashfacu fi istiftaaxi daarinnaciimi liulilfalaaxi waa shafaaco labaad shafacooyinka nebiga ka mid a maxay tahay wa thaaniyan midda labaad shafaacada labaad yashfacu wuu erga qaadayaa nebigu fi istiftaaxi daarin naciimi barwaaqada daarteeda iyo gurigeeda furi furaheeda inuu dalbo in loo furo liulilfalaaxi dadkii liibaanta u saaxiibka alfalaax waa liibaan dadka liibaanay oo adduunkan shaqo fiican la yimid aakharana jannada mutaystay baa ilaahay wuxuu intuu rasuulku ilaahay la hadlo wuxuu leeyahay ilaahay ou jannada furaheedaa rabaa kuwaas inaan waxaweyaan u furo nabi maxamed waa ruuxa ugu horeeya oo jannada albaabkeeda laga fura sal alla alayh wasalam mala faham ummadda raacday oo ahlu khayrkaana asagaa u horkacayo ummaddiisuna waa ummadda ugu horreyso jannada loo furo waa shafaacada nabi maxamed qayb ka mid a ah ayana oo waa maxay jannada in ummadda loo fura inuu ugu erga qaado wa thaaniyan midda labaad oo shafaacada ah yashfacu nebigu waa erga qaadayaa fi istiftaaxi naciimi barwaaqada daarteeda gurigeeda barwaaqada gurigeeda furitaankeeda yaa loo furayaa liulilfalaaxi dadka u saaxiibka liibaanta haadaa wahaataani shafaacataani qad khusataa bihi bilaa nukraani haadaa arrinku waa sidaas buu yidhi wahaataani labadan ashafaacataani ee shafaaco laba shafaaco soomaynaan soo marin midda koowaad waa maxay dadka moyasha taagan oo qiyaamada in la kala xukumo midda labaadna dadkii jannada geli lahaa jannada furaheeda inuu u shafeeco qaado in loo furo soo laba qodob ma ahayn wuxuu yidhi haadaa arrinku waa saan kuu sheegay wa haataani labadan ashafaacataani ee ergo qad khusataa waa lagu gooni yeelay bihi nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalama bilaa nukraanin inkirid la-aan iyo diidid la-aan labadaa isagaa gooni u leh cid la wadaagta ma waa labadee waa shafaacada loo yaqaano ashafaacatu alcudmaa iyo shafaacadan ah albaabka jannada nebi maxamed inuu ummadda in loo furo ugu shafeeco qaado wahaliثa yashfacu fii aqwaami maatuu calaa diini اlhuda اlislaami waawbaqathum kahrat اlaahhaami faudkhilu nnaara bida اlijraami an yakhrujuu minha ila اljinaani bifadli rabbi اlcarshi di lixsaani wabacdahu yashfacu kullu mursali wa kullu cabdin dii salaaxin waweli saddexdan bayd oo ah wa thaalithan iyo awbaqathum iyo an yakhrujuu saddexdaa bayd wuxuu kaga hadlayaa waa shafaaco ka mida nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama ummadda qeyb ka midan uu shafaaco qaado waa ummadda qeyb ka mida kulligood ma ah waa qaybtee ummad muslimiin ah ummaddii nebi moxamedna ah islaamnimo ku dhintay dunuub ayagoo wata dunuub ayagoo galay bay islaamnimadii ku dhinteen markaasaa la cadaaba ayagoo cadaabkii ku jira uu leeyahy ilah kuwa cadaabka kasoo saar ila kuwa cadaabka kasoo saar ilahay wuu ka aqbalaya mala fahmo qodobkaa waa qeyb saddexaad marka waa ummad muslimiin ah dembi ay sameeyeenna cadaabka ku galay ayagoo cadaabka ku jira uu leeyahay ilaahay ow ka soo saar waan u erga qaadayaa shafaacada nebi maxamed baa looga soo saaraya sala alla alayhi wasalam wa haalitan ka saddexaad ka saddexaad waa kee oo shafaacada nebiga ka mid a ah. yashfacu nebigu waa u shafaaco qaadayaa fii aqwaamin dad maatuu ku geeriyooday calaa diini lhudaa hanuunka diintiisa alislaam ee islaamka ah diinta islaamkay ku dhinteen waa muslimiin laakiin wa awbaqat waxaa halaagtay hum ayaga kahratul aathaami dunuubta ay galeen badnaanteeda dunuub badaan bay galeen wa awbaqat waxaa halaagtay hum dadkaas kahratu laathaami dembi badnaan dembi badan oo ay galeen fa udkhiluu waa la geliyey annaara naarta ayaa la geliyey maxaa lagu geliyaa bidaakan alijraami ee dembiga ah ijraam mujrimnimadu waa dembi haa mujrim haddaad maqasho qof dembiile ah maxay marka ku galeen cadaabka fa udkhiluu waa la geliyey annaara naarta ayaa la geliyay bidaakan ayaana lagu geliyay alijraami ee dembiga ah dembigaasaa naarta lagu geliyay muxuu nebigu uu shafac qaadayaa an yakhrujuu inay ka soo baxaan minhaa naartaas xaggee bay u socdaan ilal jinaan jannooyinka ilaahay inay usoo baxaan ilal jinaan maxay kusoo baxayaan bifadli rabbi alcarshi allaha carshiga u saaxiibkaha ixsaankii dil ixsaani oo samafalaha oo ixsaanka u saaxiibka ah ilaahiga addoommadiisa ixsaanka u sameeya iyo wanaagga allahaas fadligiisa inay jannada kaga soo baxaan ilaahay fadligaaga jannada waxa weye cadaabka kaga soo baxaan dheh ilaahu fadligaaga cadaabka kaga soo saar kuwaasoo jannada ku gee saddexdaa bayd marka inta uu kaga hadlay oo ah nebi maxamed dad naarta galay inuu u shafaaco qaadi doono asagoo khaas umale ummadda kalena waa la wadaagtaa rususha ilaahay oo kale awliyada saalixiinta laakiin nebi maxamed baa lambar one ugu horreeya qaybtan dambe nebiga waa lala leeyahy sal alla alay waslam lakiin asagaa lambar one u ah wa haalitan saddexaad yashfacu wuu shafaaco qaadayaa fii aqwaamin qolo maatuu geeriyooday calaa diinilhudaa hanuunka diintiisa alislaami ee islaamka ah wa awbaqat waxaa halaagtay hum ayaga kahratul aathaami dembi badnaantooda fa udkhiluu waa la geliyey annaara naarta bidaa kan ayaa lagu geliyay al ijraami ee dembiga ah nebigu wuxuu ugu shafaaca qaadayaa an yakhrujuu inay kasoo baxaan minhaa naarta ilaljinaani jannooyinkana ay soo aadaan bifadli rabbi alcarshi allaha carshiga u saaxiibka ah bifadli rabbi alcarshi carshiga rabbiga iskale fadligiisana ay kaga soo baxaan cadaabka allihii waxa weye rabbigii dil ixsaani ixsaanka u saaxiibka ahaa iyo wanaaga wa bacdahu yashfacu kullu mursali wa kullu cabdin dii salaaxin wawali wuxuu kaga hadlayaa nabiyullaahi maxamed hadduu shafaacadii weyneed shafaaco qado shafaacatlcudmaa nabiyullaahi maxamed hadduu shafaacadii labaad shafaaco qadayo dadka jannada in loo furo ah kuwii cadaabta galo oo muslimiinta ahaa hadduu usoo shafaaco qaaday waxaa kaloo shafaaco qaadaya ambiyada kaleeto oo dadkay ugu shafaaco qaadayaan ayaguna jannada in la geliyo cadaabka in laga soo saaro wixii muslimiina wa bacdahu nebiga gadaashi yashfacu waxaa irga qaadaya kullu mursalin kul kasta oo lasoo diray mid kastoo lasoo diray oo muxuu yahay rasuul kastoo lasoo diray wey iyo wa kullu cabdin addoon kasta oo dii salaaxin suubanaan u saaxiib oo suuban oo fiican iyo wa weliyin addoon kastaoo weli ilaahay ah weliga ilaahay laba tilmaamood buu leeyahy waa inagii soo marray tilmaamuu leeya lakin tilmaamiis waxaa ka mid ah inuu noqdo qof ilaahay rumaysan ilaahayna ka baqa rag iyo dumar kuu doonaya ha noqdo marka awliyada ilaahay waa shafaaco qaadayaan ambiyadu waa shafaaco qaadayaan shuhadadu waa shafaaco qaadayaan dad badan bay u shafaaco qaadayaan markao muslimiin oo dunuub ku dhintay in cadaabka looga soo saaro ama kuwa cadaabka mutaystay yihahdaan ilaahu ka badbaadi khalaas nebiga laftirkiisa sal lla alay w slam inta horena khaas buu leeyahay kuwaana wuu la wadaaga wa bacdahu nebiga gadaashi yashfacu waxaa erga qaadaya kullu mursalin mid kastoo lasoo diray iyo wa kullu cabdin addoon kastoo dii salaaxin wanaag u saaxiib ah salaax waa qofka suuban oo xaqa ilaahayna yaqaana xaqa addoommadiisana yaqaan iyo wa weliyin addoon kastoo weli ah wa yukhriju llaahu min anniiraani jamiica man maata cala aliimaani fii nahaari lxayaati hada waa la kordhigayaa fii nahaari lxayaati yuطraxuunaha faxman fayaxyawna wayanbutuuna kaanamaa yanbutu fii hay-aatihi xibbu xamiili sayli fii xaafaatihi wa yukhriju wuu soo saarayaa allaahu alle min anniiraani naarta wuxuu ka soo saarayaa jamiica man dad dhammaantood maata geeriyooday cala aliimaani iimaan ku dhintay fii nahari lxayaati yudraxuunahaa yudraxuuna waa lasoo tuurayaa yudraxuuna waa lasoo tuurayaa fii nahari lxayaati nolosha webigeedii ayaa lagu dhex ridaya markay naarta laga soo saara dad muslimiinoo gubtay oo dhuxulo noqday webi weyn oo naharulxayaati loo yaqaano oo jannada horteeda mara baa lagu soo daadinaa dadkii oo lafaa noqday oo gubtay oo gamaaray oo geesa caddaaday mataqaana alladiyay igubtayay igamaarisayay igeesa cadaysayay markii waxa weye dadkii oo gubtay oo dhuxula noqday ayaa lasoo soo saaraya webigii naarta marka waxaa lagu soo daadinaya webigii jannada web loo yaqaano naharulxayaat faxman ayagoo dhuxula noqday fa yaxyawna markaasay noolaanayaan oo soo dhalanayaan fa yaxyawna way noolaanayaan wayambutuuna way soo dhalanayaan Ah, somida arag beeraha marka wax la beera sida yarta ay madaxa ula soo kacaan usoo usoo dhashaan fa yambutuuna wayambutuuna way soo dhalanayaan ka yambutu sida uu usoo dhasho fii hay-aatihi qaababkiisa xibbu xamiili sayl halkaa xibbu xada waa la hoos dhigayaa xibbu xamiili sayli saylku waa biyaha webigu uu fatahayo sayl saalka waxaa la yidhaha saylku waa shayga dureera xamiilkuna waa wixii dee biyuhu sideen xibbu xamiili sayli webigu waxyaalihii uu soo qaaday nabaadkiisa suu usoo baxo fii xaafaatihi webiga dhinacyadiisa xaafaat waa webiga dhinacyadiisa wuxuu kaga hadlayaa meeshaan markay hadda maaragtay meelaha biyo mareenkaah oo kaleeto roobabku uu ku do oo kaleeto biyuhu dhex mara waxaad arkaysaa webiga daantiisaoo kaleeto waxaa kasoo baxaya nabaad aada u wanaagsan oo naq ahoo beero ahoo aan cidno beero baa soo baxaya sidaasoo kaleeto markii webigaas jannada horteeda lagu soo daadiyo naharul loo yaqaano way soo dhalanayaan sida dalagga usoo dhashoo kale masagada qamandidoo kaleeto bariiskao kale si usoo dhashoo kaleeto ayay usoo dhalanayaan curdan qurux badan ah qaabkaasoo kale usoo dhalanayaan wa yukhriju wuu soo saarayaa allaahu alle min anniiraani naarta wuxuu kasoo saarayaa jamiica man dad dhammaantood maanta geeriyooday calal iimaani iimaanka ku geeriyooday fii nahari lxayaati nolosha webigeeda ayuu kusoo dhex daadinayaa fii naharil xayaati webiga noloshiisa ayaa yudraxuuna lagu tuurayaa dadkaas lagu soo daadinaya faxman xaale ay yihiin kuwa dhuxuloobay fa way noolaanayaan oo wayanbutuuna way soo dhalanayaan ka annamaa yambutu siduu usoo dhashoo kale fii hay-aatihi qaabkiisa xibbu xamiili sayli daadqaadaha ama daadmareenka waxa weeyaan xabadaha ka soo baxoo kaleeto oo eh, beeraha iyo waxyaala la midka cidno beeran fii xaafaatihi webiga dhinacyadiisa xibu xamiili sayli webigu waxyaalihii uu keenay oo waday say usoo baxaan xibadu waa taasoo kale waxyaalaha nabaadka dhulka kasoo baxa xibu xamiili sayli webigu biyihii uu keenay nabaadka uu soo saaro oo kaleeto fii xaafaatihi webiga dhinacyadiisa wasaadisu liimaanu bilaqdaari faayqinan biha walaa tumaari fakullu shayin biqadaa'in waqadar walkullu fii ummi lkitaabi mustadar arkaanul baan kusoo dhex jira waxaa inoo soo hormaray ilaahay oo la rumeeyo malaa'igtoo la rumeeyo rusushoo la rumeeyo kutubtoo la rumeeyo waa kii waxaan u malaynayaa allah iyo malaa'igtii iyo rusushii iyo kutubtii intaba waa soo mar aakhare in la rumeeyana waa soo maray soomaynaan soo marin kii lixaad oo ugu dambeeyay arkaanul iimaanka weeyaanoo qadarka ilahay in la rumeeyo an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi soomayna soomana xadiiska jibriil wuxuu yidhi wasaadisu kan lixaad al-iimaanu waa rumayn bil aqdaari ilaahay qadaradiisa la rumeeyo fa ayqinan yaqiini bihaa qadarkaas ilaahay walaa tumaariha ka shakin fa kullu shay-in wax walba biqadaa'in ilaahay qadihiisa ayuu ku dhacaya wa qadarin jaangoynta alle walkullu dhammaan wax kastow alla qadarayo fii ummilkitaabi mustadarun waa la qoray fii ummilkitaabi kitaabka hooyadii baa lagu qoro looxulmaxfuudka ah halkan musanifku wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala rukniga lixaad oo iimaanka arkaantiisa ka mid a ah waxaa weeye ilaahay qadarkiisa in la rumeeyo yaqiini oo hubso ma ha ka shakin qadarka ilaahay markaad rumaysid wax allaala waxa kugu dhacayo dhib iyo dheefaba ilaahay horay inuu u qadaray oo u jaangooyey maraatib buu leeyahan horay usoo sharaxnay wax walba ilaahay inuu ogyahay wax walba ilaahay inuu awoodo wax walba alla inuu qadaray oo asagu jaangooyey wax walbana ilaahay doonitaankiisa inay ku xiran yihiin oo siduu u jaangooyo u khalqay ee u dhacahaya adoo uurka hooyadaa ku jiraa ilahay wuxuu kuu qoray waxaad adduunkaan maraysi wanaag iyo xumaan iyo caafimaad iyo gaajo iyo dhereg iyo dhibaato kusoo gaaraysa ku sabar qadarka ilaah ilah wax wanaagsan ii qadardha bari wasaadisu kan lixaad al-iimaanu waa rumayn bil aqdaari ilaahay qadaradiisa la rumeeyo fa ayqinan hubso oo yaqiini bihaa qadarka alle walaa tumaari ha ka shakin fa kullu shayin wax walba biqadaa'in ilaahay xukumkii ayuu ku ahaaday iyo wa qadarin ilaahay jaangooyntiisa walkullu dhammaan oo qadaha iyo qadarka ilaahay ka mid ah mustadarun waa la qoray fii ummil kitaabka hooyadii oo looxul ku qoran yihiin laa nawa a walaa cadwaa laa naw'a walaa cadwa walaa tayra walaa camaa qada allaahu tacaalaa xiwalaa laa qawla laa haamata laa walaa safar kamaa bidaa akhbaara sayidulbashar labada bayd wuxuu kaga hadlayaa lix waxyaalood oo ka mid ah iimaanka ilaahay qadarkiisa la rumeeyo ka hor imaanaya in la iska ilaaliyo waa lix waxyaalood qadarka ilaahay rumayntiisana ka hor imaanaya in la iska ilaaliyo wuxuu kaga hadlayaa labadaa bayd lixdaa arrimood waxaa weeye now laa now a sooma jeedid laa cadwa walaa walaa tayra maaqa qodob weeye beydka kaa ka dambeeya laa qawla laa haamata walaa safar maaqay noqdeen lixdaa qodobba waxay ka hor imaanayaan qadarka ilaahay rumaynta aada rumaysan tahay iska ilaali marka wuxuu yidhi laa naw-a wax xidig la yidhaahdaa ma i jirto oo xidigaha dadka lagu roobeeyo laa cadwaa wax baasaysi la yidhaahdaa ma jirto laa cadwaa wax isu tillaabin la yidhahdaa ma jirta isu gudbin la isu gudbiyo xanuunka walaa tayra wax shimbir la yidhaahdo oo asbaabta ilaahay ka hor imaan karaa ma jiro walaa camaa qada allaahu tacaalaa xiwala walaa xiwalan wax ka wareegid la yidhaahdaa uma sugna camaa shaygii qada allaahu alla uu xukumay tacaalaa sarreeye laa qawla shaydaanka qowl la yidhaahdaa ma jiro ama madax kuti laa haamata guumays wax la yidhaahdaa ma jirto oo dhibaato wadata laa arrinkaasu ma jiro walaa safara bisha safar oo dhibaato gooni dadka u keentaana ma jiro kamaa sidii bidaa arrinkan akhbara uu uga warramay weeye sayidulbashari bani aadamka ugaaskiisii iyo sayidkiisii sayidkiisiiyo nebi moxamed sala alay slam waxaa jira dad aaminsan xidiguhu inay roobka keenaan sidaa awgeed baa nebigeenu saxaabada wuxuu ku yidhi ma ogtihiin ilaahay xalow wuxuu yidhi mayay yidhaahdeen alla iyo rasuulkiisaa og ilaahay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun bi habeen baa roobda markaasuu wuxuu leeyahay ilaahay saaka waxaa waa baraystay addoommadaydi qeyb rumaysay iyo kuwa igu gaaloobay qofkii yidhaahda roobkan ilaahay baa noo keenay waa qof ilaahay rumaysano dee roobka allu u tiriyo alla fadligiisa weeyaan qofka la yidhaahda laakiin mudirnaa binaw-i kada wa kada xidigaa xidig hebel la yidhahdaa nala roobeeyo asagaa wax keenay waa gaalooba kaasuu ilaahay sidaa owgeed roobka ilaahay baa keena xidig ma keeno fiicnaanta aada fiican tahay iyo xumaha aada xun tahayna waa wax ilaahay qadaray ee lama yidhaahdo hameenka xidigu halkaa marayo qofka dhashaayey waa qof fiican hameenka labadaa xidig ay is ag fadhiistaan qofka dhashaayey waa qof liitoo bacow ah dadka qaar baa sidaa yidhaahda waxaas waxba kama jiraan xidiggaani waa jamaadaad meesha iska saaran saamaynna ma leh waana inagii soo sheegno saddex waxyaalood baa ilahay xidigaha ugu talagalay saddexdaa waxyaalood waxa weeye calaamaat yuhtada astaamo la deliishado marka badda iyo meelaha la marayo qiblada iyo wax lagu kala garto iyo ruju rujuuma lishayaaiin ilaahay inuu ku dhagxiyo shayaadiinta iyo ziinatun lisamaa samadoo lagu qurxiyey laakiin haddaad tidhahda intaan xidigihii cilmigoodii barto baan waxaan ka ratibayaa axkaam aan leeyahay qofkii hameenkaa dhashana waa qof xun kii dhintana waa ahlunaar kii dhashana waxa wey waa saas khalad way arranka laa cadwaa waa maxay isu gudbin xanuunka la isu gudbiyaa ma jirto qofku wuu xanuunsan karaa waxaa dhici kara hadduu qofku xanuun qaado bakteriyadiisa inay dadkii la noolaana saamayso laakiin xanuunku ma asagaa sidiisa u bixi kara intuu kaaga soo baxo aniga igalo iga sii tago hebel utagi kara mise waa sabab ilahay baa qofka ku rida ilahay baa qofka ku rida laa cadwa wax isu tillaabinoo xanuunka la isu tilaabiyaa ma jiro la isu gudbiyo oo isagu bidaatii uu u gudbo laakiin waa sabab asbaabta ka mid a ah. walaa dayra diyara maalkaas walaa dayra weeyaan wax shimbir ah waxa wax baasaysi la yidhahdaa ma jiro wax baasaysi baasaysigu waa jiraa laakiin ka warran haddaad tidhahdee saakayto hadduu igu hor yimaado oday cajuus oo waayeel ah casharka waan gafahayaa sababtoo ah oday xun baa saaka igu hor yimid ama aad tidhaahdid saakayto waxaa iga hor timid waxaa weeyaan islaan ilkahan hoose fanax ku leh baa iga hor timid marka saakayto waa inkaar bay ahaysata ama aad tidhahdid saaka waxaa igu hor yimid dawaco iyo subxaanyo oo wixii aad u arkaysid baasaysi aad dhibsanaysid waxaa markaad aragtay qof hebel jinkaygaa lacol ah aad tidhaahdid baasaysiga noocaasoo kale wax saa loo dhibsadaayo ayaduna waa dhaqan shirkigu ah ee mushrikiinta hore ilahaan jireen walaa xiwalan wax ka wareegid la yidhaahdaa ma jirto camaa shayga qadallahu allah u xukumay tacaalaa sarreeyey laa qawla qowlka waa wax soomaalidu u aqoon jira madax kutid oo kale carabtuna waxay yidhaahdaa waa shaytaan magacaaguu soo baranaya adoo meel cidlaa marayuu ku dhawaaqaya markaasuu kuleeyahy hebelow maxamedow buu ku kuleeyahy markaasa waxaa isle halkaasaa maanta lagaaga dhawaaqa raacsaa u daba socotid baa laga meel dar inuu kaa rido oo lagu waayaba soomaalidu marka reer guri raaca iyo madax kuti waxa la yidhahdo dadka magacyada hebelow gacanta soo taag hilibkaan ho markaa gacanta soo taagto kudafahaya meel allaala meelu wax sheegana lama arko caruurta unbaa lagu bajiya laakiin sal iyo raad ma leh wax noocaasoo kale ahoo marka aad aaminsan tahay inuu wax dhibahayo oo soo guuraynahayo oo dadka isu ekaysiinayo qowlkaasuna wax jira maaha laa haamata waxaa loola jeedaa haamadu waa bahasha gumaysta loo yaqaan gumays ma taqaanaan waa shimbir shimbiraha ka mid a ah. meel buu soo fuulahayaa habeenkii guriga markuu ka agaciya dadka qaar baa waxay dhaan maya caawa qof baa dhimanahaya oo yaa dilaya qofka soo gumays maaha waxaa caawa ciyaysa bas waa noo dhammaatale caawa xaradaan qof baa ku dhimanaya war gumays geeri ma hayso oo gallayr geeri ma hayo oo qof kale geeri mahayo geerida ilahay baa gacanta ku haya walaa safara bisha safar bay carabtu nibcaan jireen jaahiliga waxay odhan jireen bisaan safar qofkii raba inuu guursado kii raba inuu safro kii raba ganacsi inuu sameeyo waa iska ilaalinaya wuxuu leeay bishaan bilxun ah bishaan xumaatana ma wadato samaan gooniyana ma wadato bilaha ilaahay oo karaamada leh ka mid tahay qofkii guursanaya iyo kii ganacsanaya iyo kii safrahayana midna safar dhalashadeeda iyo dhammaadkeeda kuma xirna marka caqiidada noocaasoo qadarka ilaahay ka hor imaanaysa baa shareecadu la dagaalamaysa laa now-a wax xidig la yidhaahdo oo saamayn lahu ma jiro laa cadwaa wax xanuun la isu gudbiyaay ma jiro xanuunku asagu sidiisa u gudbo walaa tayra walaa tiyara loola jeeda laakiin wax baasaysi la yidhahdaa ma jiro walaa xiwalan wax ka wareegid la yidhahdaa uma sugnaan camaa shaygii qadaa uu xukumay allahu alla tacaala sarreey walaa camaa qada allaahu tacaala xiwala ama walaa shaygii walaa camaa shaygii qadaa uu xukumay allaahu alla tacaalaa sarreeye xiwalan wax wareega uma sugnaan laa qawla wax shaydaanka qowl la yidhaahdaa ma uu jiro laa haamata guumays wax la yidhahdaa ma jirto oo saamayn leh laa kulli arrinkaasu ma jiro walaa safara bisha safarra ma jirta ayana oo qofku safar uu kaga baaqan kara ama guur ama ganacsi oo ka reebayso oo ay dhib gooniya wadato kamaa sidii bidaakan akhbara uga warramay lbashari bani aadamka ugaaskiisii wa thaalitun martabatu lixsaani wa tilka aclaaha lada araxmaani wahwa rusuukhu lqalbi fi lcirfaani xataa yakuuna algaybu kalciyaani labadan bayd xadiidkii jibriil saddex shay buu ka hadlay alislaamu aliimaanu alixsaan waa martabadii saddexaad oo xadiidkii jibriil uu ka hadlay oo musanifku uu ku gabagabay markaasuu wuxuu yidhi wa thaalithun martabada saddexaad martabatu lixsaani ixsaanka darajadiisa weeye wa tilka taasina aclaahaa saddexda martaba tan ugu sarraysa weeye islaamka waxaa ka sarreeya iyo iimaanka labadaba ixsaanka ladar raxmaani allaha raxmaanka agtiisa dabcan qof aan islaam soo gelin iimaanna soo yeelan ixsaan lama imaan karo laakiin qofkii muslimka ahaa ee mu'minka ahaa marka la fiiriyo acmaashu qabanayo ixsaanka ugu sarreeya wa thaalitun kan saddexaad martabatul ixsaani ixsaanka martabadiisa iyo darajadiisa weeye wa tilka taasina aclaahaa midda ugu sarraysa weeyaan ugu sarrayn badan lada raxmaani allaha raxmaanka agtiisa wa tilka taasi waatee waa martabad ixsaanka wahwa ixsaanku rusuuqulqalbi qalbiga oo dhidibada aasta weeye qalbiga oo waxa weeyaan raasikh noqdo oo waxa weeyaan ku adkaysta fil cirfaani barashada ilaahay uu baranayo ayuu aada ugu xeeldheeraada xataa yakuuna ilaa uu noqdo al haybu waxyaalaha maqan kal ciyaani sidii wax loo jeedo oo kaleeto maxaa loola jeedaa maxaan kusoo marray ixsaan an tacbudallaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fa innahu yaraak waa inaad ilaahay u caabudid sidaada u jeedo oo kaleeto haddaadan u jeedin asagaa kuu jeedoo ku arkaya dadku hadday kula joogaan iyo hadday kaa maqan yihiin waa isku si ilaahay inaad u caabudid qalbigaagu waa inuu noqdo qalbi raasikho ku xeel dheer cilmiga iyo barashada ilaahay uu baranayo ilaa marka dambeeto hadday dadku kaa maqan yihiin hadday kula joogaanba isku si alla aad u caabudid keligii aad raalligelaysid wahwa ixsaanku rusuuqulqalbi qalbigoo ku xeel dheeraada weeye fil cirfaani barashada ilaahay la baranayo xataa yakuuna ilaa uu noqdo algeybu waxyaalaha maqan oo dadku ay kaga maqan yihiin kalciyaani sidii wax loo jeedo kaleeto wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi